ayuu shan tukaday oo shan ragca ayuu muxuu ahaa dukaday kadibna waa lagu baraarujiyey qofkaa muxuu samaynaya ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun laba boqol iyo kun laba boqol iyo konton iyo afaraad iyo kun laba boqol konton iyo shanaad waan soo marnay xadiid kun laba boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiid صaxiix ah qaala alimaamu النasai alي raxmat lla akhbarna moxamed ibn raafic alqushayri الnaysaburi wa hiqa qaala xadaثna yaxya ibnu aadam wa hiqaة habt qaala xadaثna mufadل ibnu muhalhil muhalhal muhalhil wa hiqaة habt nabiil can xasan ibn cubayd الlah النخعي واثقة فاضل عن إبراهيم بن سويد النخعي واثقة qaala wuxuu yihi ibrahim bn swayd sallaa waxaa tukaday calqamatu calqama khamsan shan ayuu tukaday faqiila lahu waxaa loo yidhi maxaad shan u tukatay saas weeyaan faqiila lahu arrinkii tukashadii ayaa lagu qabsaday shan ragca inuu tukaday faqaala wuxuu yidhi maa facaltu maanan samaynin yacni mogta uma muuqato qultu waxaan idhi birasi madaxayga waxaan ku idhi bala yani ha waad samaysay weyaan inaad sabiil iska dhaaf waad samaysay weyaan qaala wuxuu yidhi wa yaa acwaru acwarow adigana ma warkaasaad qabtaa acwar yuu ula jeedaa yani faqiila lahu markii saa loo yidhi dadka ay saa u yidhaahdeen aniga wuxuu yidhi oo ahaa ibraahim ibnu suweyd waxaan idhi madaxaan ruxay yani hawsha ayada waa jirtaa weyaan madaxaan ku dha ishaaran ku bixiyey markaasuu yidhi adigoo acwar ahna acwarow adnama saasaad qabtaa acwarka marka waa qofka isha aan lahayn oo hal ilaa amaba isha warayda lah oo indhiisa isku aadanayn ama hal ila ayaa acwar la yidhahdaa alacwar marka hadalka isaga uu ku yidhi waa ardaygiisii waani saaxiibkii marka eh, ishkaal weyn marka kama muuqdo qofka markay dadka saaxiibada yihiin ama arday iyo sheekhi isu yihiin canaanta iyo hadalka yara muxuu ahaa yaan eh, dadka kale aan loogu dulqaaten waa laisugu dulqaadani soo sama marka waxaa weeyaan marka wuxuu yidhi wa anta adigana ya acwar kaada muxuu aha ishal ow adnama saasaad qabtaa madax ruuxitaanka iska daaya faqultu waxaan nacam ha fasajada markaas sujuudu sajatayn laba sujuud ayuu sujuuday uma kadibna xadaanaa wuu noo warramay can cabdillaah cabdillahi bni mascuud ayuu nooga warramay cabdillaahi oo saxaabi ah haddii aanan aabbihii la sheegin asal ahaan waa cabdullah ibn mascuud sidaa weeyaan radia allahu taala arda can inabi nabigeena ayuu nooga sheegay sala allahu calayhi waali wslam annahu nabigeena salla inuu tukaday khamsan shan rakca inuu tukaday fa washa alqowmu bacduhum ilaa bacdin dadkii ayaa qaarkood qaarka kale tashwiish iyo shushuu iyo waa shuushuud i dadkii ashuushuuleeyeen ya hadal yaro hoosoo kordha loo qaadaynin saasay la yimaadeen faqaaluu lahu waxay ugu yidhahdeen nabigeena calayh slat slam asiida fi اsalaa salaada miyaa la kordhiyey qaala wuxuu yidhi laa maya faahbaruu waxay u sheegeen arrinka dhacay inuu shan ragca tukaday ayay u sheegeen fahanna nabiga wuxuu laabay sala allahu calayhi waali wasalam rijlahu lugtiisa ayuu laabay oo inuu muxuua sujuudo ayuu u jeestay fasajada wuxuu sujuuday sajdatayni laba sujuud ayuu nabigeena sujuuday sala allahu calayh waali wasalam uma kadibna qaala wuxuu yidhi inamaa in kale maana ana aniga basharun ibni aadan iyo ana bashar ansaa waan hilmaama kama tansawna saa u hilmaamtaan ayaan u hilmaamay ayuu nebigu yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidku laba boqol iyo toddoba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alih ramat abarna swayd ibn nasr almarwasi waa iqa qaala xadaanaa ama anba'ana cabdullah ibn mubaarak waa imaamkii can malik ibni micwal waa iqatun tabt qala wuxu yhi samictu waxaan ka maqlay ashacbiy shacbi waxaa weeyaan caamir ibnu sharaaxiil ashacbi weeyaan waa iqatun mashhuurun faqiihun faadil intaasoo mxuu aha wuxuu leeyahay ammaanood yaquulu isagoo le ayaan ka maqlay samictu shacbiy yaquul isagoo le saha waxaa hilmaamay calqamatu ibnu qays ayaa hilmaamay fii salaati salaadiisa fadakaru leh waxay u sheegeen bacda maa takalama markuu hadlay kadib ayaa salaad inuu hilmaamay loo sheegay uu salaamay noqsaday sheeku iska galay marka sheeku uu sheekeeyey kadib baa loo sheegay faqala wuxuu yidha kadalika yaa cawar acwarow warkama saasuu u jiraa yaa loola jeeda yaa loola jeedaa awarka marka yaa loola jeedaa ya ibrahim ibn swayd weyaan ibrahim ibn swayd wa ninka loola jeeda waa ninka asaga weyaan qaal wuxuu nacmaa faxalla markaas uu furay xubwatahu ama xabwatahu xabwada ama xubada waxaa weeyaan jilbixirka wa annaga go iyo marada caadiga iyo cimaamadaha yar dheer iyo inta lagu xirta jilbaha ayaa marka korsiyaal loogu tiirsadaa soo saa maaha nimankaa ymantan waxay leeyihiinba xabwo la sameeyey oo samaysanba oo garangar ahaan u samaysan afka isaga tagalan weliba laastigna mararka qaar in la geliy laga yaabo kadibna uu iska wataa oo garabku iskaga wataa markii aad fadhiistana caadi dalaq ayuu siisani qaar waa hardhan yihiin waa qaar waa qaali wahaa kada marka taa weeyaan waa taa jilbaha iyo dhabarka isla hayso ayuu markaasu furay wuu fariisin iska fariistay oo marka xabwadii iska qaatay ayuu noqday doonyaysigii maradii doonyaysi iska qaatay faxalla wuxuu furay xabwatahu ayuu furay ama xubwatahu uma kadib insajada wuu sujuuday sajdatay sahwi labadii sujuudood ee sahwiga ayuu sujuuday wa qaala wuxuu yidhi haakadaa sidan buu facala falay rasuul rasuul kale sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yidhi wasamictu waxaan ka maqlay alxakam xakam ayaan ka maqlay qula isagoo kaana calqamatu calqamu wuxuu ahaa sallaa mid tukaday hee khamsan shan mid dukaday ayuu ahaa sidaa weeyaan meeshaa marka waxaa ku yeela saha calqama ibnu qays fadakaru lahu bacda ma takalam faqaala kadalika ya acwar qaala nacam faxalla xubwatahu uma sajada sajatay sahwi wa qaala facala rasuulu lahi sal slm xadiidkan marka calqama markuu leeyahay nabiga ayaa saa sameeyey sala allahu alay waslem ma sidaasaa idiin qoran mise cabdullahi bn mascuud a dhexda ku jira riwaayaadka amaba nusakta cabdullahi kuma jiro sooma waa un calqama haddii marka ay xaaladda noocaa tahay hadalka uu leeyahay calqama marka saas ayuu nabigeenna sameeyey markuu leeyahay muxuu noqonayaa mursalu noqonaya laakiin xadiidka hor iyo xadiidkana isla xadiidka hor iyo xadiidkan ayaa isla waxaa dhici karta calqama marka ninka uu ka wariyey ood ka mxua irsaal ka sameeyey inuu yahay cabdullahi mascuudkan laftirkiisa inu yahay suuragala maadaama xertiisuu ka mid ahaa radia allahu tacala anhu arda xadii kun naam kii hore ku jirtaa kii hore ha marka xadiidka hore ay ku jirtaa sixada marka uu muxuu ah xadiidka ansaxay laba ariiqba waa suuragal waa mida waxaa weeyaan in uu saqi jira oo ninka la yihahdo cabdillahi bin sacuud meesha la sheegay kan dambe amaba xadiidkan xadiidka hore uu muxuu ahaa ku ansaxa labadaba suuragal wallahu aclam xadiid laba boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid xasana صaxiix weeyaan qaala imam anas alي mt abarna swayd bn nasr marwsi qaala anba'ana cabdullahi bn mubaarak can abi bakr annahshaliyi nahshaliyi waa cabdullahi bnu qiطaaf ayaa la yihahdaa aw amaba cabdullahi bn mucaawiyata labada magac baa loo yaqaana saduuqu rumiya birja can cabdiraxmaan ibn aswad waa iqa can abihi abihi alaswad ibn yaziid الnakhaci waa iqatu mukhadramu mukir can cabdillahi bni mascuudi radia allahu tacala anhu arda ana rasuula rasulka al sal slm salla wuxuu tukaday ixdaa salaatay alcashiyi galabta salaadaheeda mid ka mid ayuu tukaday hamsan shan ayuuna tukaday faqiila waxaa loo yidhi asiida fi salaa salaadii miyaa wax lagu daray qaala wuxuu yidhi wamaa daaka see wax u dhaceen hadalka arrinkaa arrinkaa muxuu yahay qaalu waxay yidhahen sallayta khamsan shan baa tukatay faqala wuxuu yidhi innamaa in kana maahan ana aniga basharun ibni aadan ayaan ahay ansaa waan hilmaamaa kamaa tansawna si u hilmaamtaan waadkuru waan xasuustaa kamaa tadkuruna si u xasuustaan fasajada fasajada wuu sujuuday sayitayna ayuu sujuuday uma intaa kadibna infatala wuu soo noqday weya naam xadiidan ka booda miya ah, maxaad u aamusteen marka xadiid haddii laga boodo oo xadiid nabina u yahay sal allahu alay slam hadal sheekh iyo hadal bini aadamiy qiimo ma lahan nebi maxamed alay sl sl xadid ule hadii marba laga boodo war waa dhammaaday nacam a waa la sujuudeen inama jucila imaam liyutama bih waa ila sujuudeen iyagana baara اla fik xadiidka hore oon ka soo boodnay baabu sahwi ayaan ku jirnaa marka baabu sahwi ayaan ku jirnaa asahw i mxuu ahaa fi sala bas maahane asahwu fi lqira'ana way ku jirtaa mesh sooma marka baabu sahwiga weyaan waayahay waxaan ka yaabaya haddii baabu sahwi anagon ku jirna haddana sahwiga anu dhac say noqon doontaa maaa lagu marsiisan doonaa waayahay xadiid kun iyo laba boqol iyo sideed iyo kontonaad ayaan ka soo boodnay sooma xadiid kun laba boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alay amat abarana swayd ibn nasr marwasi qala ambana cbdullahi bn mubaarak can sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq aلthawri alimaam ahabt اlxuja can xasan ibni cubaydillaahi الnakhaci xasan ibni cubaydillaahi annakhaci waan soo marnay sidaa weeyaan can ibraahim ibnu suwayd waa iqa isna waan soo marnay anna alqama alqama ibnu yaziid xasan ibnu cubaydillahi waxaan kusoo sheegnay inuu yahay iqatun faadil ayaan kusoo sheegnay xadiidka kun laba boqol iyo lix iyo kontonaad ana alqamata alqama sallam wuxuu tukaday hamsan shan ayuu tukaday falamaa goortii sallam uu salaam rasul qaal wuxuu yidhi ibraahiimu ibnu suwayd wuxuu yidhi yaa abaa shibl shibli aabbihiisow kunyadiis ayaa ahayd abaa shiblin sallayta khamsan shan baa tukatay fa wuxuu yidhi akadalika ma sidaas ayaa awaru acwarow fasajada wuu sujuuday sajdatay sahwi labada sujuudood ee hilmaamka ayuu sujuuday uma qaal wuxuu yidhi haakadaa sidan baa e ra'aytu haakadaa sidan buu facala falay rasul rasulk sala allahu alayhi waaalihi wasalam yaa sidaa dhihi marka waa ninka calqamaa waa mursal asna laakiin xadiidkii hore oo cabdullahi bn mascuud ayuu muxuu ahaa yasixu eh, bi hada alxadiid waayahay oo alqama ay waxay u badan tahay inuu muxuu ahaa cabdullaahi isaga booday macno ahaan iyo lafdi ahaanba taqriiban wax islah weeyaan kana waa mursala kana waa eh, mawsuul weyaan an abihi abis aswad ibn zid anakci iqaة mkhadrm mkir can cabdillahi bn mascuud wuxuu ka wariyey radia اlahu ta arda ana rasu rasulka sal slm salla wuxuu tukaday ixdaa salaatay alcashiyi galabta salaadeede mid ka mid ayuu tukaday hamsan shan ayuu tukaday faqiila waxaa loo yidhi asiida fi sala ma salaaddaa la kordhiyey qala wuxu yidhi maadaaka arrinkaa muxuu ahaa hoose wuxuu dhaceen qaala waxay dhaheen sallayta khamsan shan baa tukatay faqala wuxu yidhi inamaa in kalaman ana aniga basharun ibni aadan ayaana ansaa wan hilmaamaa kamaa tansawna saad u hilmaamtaan ayaan u hilmaamaa kow wadkur waan xasuustaa kamaa tadkuruuna si ad u xasuustaan fasajada wuu sujuuday sajdatayni uma intaa kadibna infatala salaaddii ayuu marka ka go-ay amaba ka baxay weyaan ka baxay baabun maa yafcalu wuxuu samaynaa man nasiya qofka hilmaama shayan shay oo min salaatihi salaadiis ka mid qofka aduu salaadiis qayb ka hilmaam wuxuu samaynaa ayuu baabkaan u baabiya xadiidka kun laba boqol iyo lixdanaad waa xadiid daciifa qaala imam nasai alay amat abarna rabiic ibnu sulaymaan rabiic ibnu sulaymaan almuraadi waa waa saaxib alimaam shaafici waa iqa qaluu xadaثna شhucayb ibnu leyث ibnu sacd almisri waa iqaة nabiil faqih qala xadaثna leyث ibn sacd waa imaamka ahli masr can muxamed ibn ajlaan cajlaan waa saduuq moxamed cajlaan waa marka waa nagu batay saduuqnimo un ha loo ogaado can muxamed ibni yuusuf mawla cuثmaan iqa weeyaan isna can abihi abiis yuusuf alqurashi اlumawi waa maqbuul maqbuul weeyaan ana mucaawiya mucaawiya bn sufyaan radi allahu taala arda sallaa ana mucaawiyata mucaawiya sallaa wuu tukaday imaamahum faqaama fi الصalaati wacalayhi juluus ana mucaawiyata mucaawiya wuu tukaday ana mucaawiyata mucaawiya sallaa wuu tukaday imaamahum isagoo imaamkooda ayuu tujiyey sallaa wa huwa imaamuhum sallaa imaamahum hhy amaam ma idin qoran imaam baa idin wada qoran kulligiin imaam nacam faqaama u fi salaati ayuu iyuu istaagay salaada ayuu dhex istaagay amaba fadhi ayuu ka soo kacay wa calayhi juluusun isagoo fadhi korkiis u yahay maxay ta macnaheeda inuu muxuu ahaa fadhiyo ayaa laga rabay oo muxuu ahaa uu taxiyaadka la imaado uu ka istaagay fasabaxa annaas dad subxaan ay yidhahdeen fatama calaa qiyaamihi istaagiisa ayuu ku taam noqdayoo toosuu istaagay uma intaa kadibna sajada wuu sujuuday macneed maxay tahay wixii laga rabay uu imaaday kadibna wuu sujuuday weyaan uma kadibna sajada wuu sujuuday sajdatayn laba sujuudood wa huwa jaalisun isagoo fadhiya bacda an atama salaata markuu salaada dhammaystirtay kadib intii uu ka tagay u dhammaystiray ama u dhinay uma kadibna qacdu wuu fadhiistay calmimbari mimbarka ayuu fuulay faqaala wuxuu yidhi innii aniga samictu waxaa ka maqlay rasululahi ka maqlay sal slam yqul isagoo leh man nasiya qofkii looma shayan shayan min salaatihi falyasjud ha sujuuda midla haatayni sajdatayni labadan sujuudood oo kale ha sujuuda isagoo le ayaan ka maqla nabigeena sala allahu alay waslam sujuud sahwiga ayuu asal ahaan u sugaya laakiin xadiidku waa daciif weeyaan baabu takbiir fii sajdatay asahwi labada sujuudood ee sahwiga ma layska istaagi oo laska muxuua sujuudi sujuud i ka soo kacay sujuud miya mise salaadii habki kaloo loo mari jiray oo takbiir lala imaado lala imaanaya takbiir ayaa lala imaanaya sidaa weeyaan xadiid kun laba boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasacali amt akhbarna axmed ibnu camr ibnu sarx almisri waa iqa qaala ambana ibn wahab cabdullahi ibn wahab waa iqatun xaafidun caabid qaala akhbaranii camr ibnu xaari iqatun faqihun xaafid wa yunis ibn yaziid ilayli waa iqatun habt waley ibnu sacd waa imaam ahli misra ana mamed ibn shahaab zuhri ahbarahum wuxuu u sheegay can cabdiraxmaan acraj cabdiramaan ibn hurmus alacraj waثiqaة habt ana cabdالlah ibn buxaynata saxaabiga jaliilka ah radia اlahu ta arda xadada wuxuu sheegay ana rasuula rasulka a sl slam qaala inuu istiqaama inuu istaagay fi tintayni labada rakca oo min aduhri salaad duhur ka mid ah inuu istaagay oo falam yajlis uusan fariisanin yani ataxyaadka uma fariisanin falamaa goortii qadaa salaatahu salaadiisi u dhameeyey sajada wuu sujuuday sajdatay laba sujuud ayuu sujuuday kabara allah akbar ayuu fii kulli sajdatin sujuud kasta wa huwa jaalisan isagoo fadhiyo qabla an yusalima intuu salaama naqsano ka hore wa sajadahumaa labada sujuudoodna way sujuudeen annaasu dadkii macahu nabiga ay la sujuudeen makaana maa nasiya min aljuluus fadhigii hilmaamkii booskii uu fadhiga hilmaamay ayayna ka sujuudeen ashire xadiidku waa kaas hadal aadan ma aha kan nacam baabu صifati aljuluus fi اrakcati alatii yaqdii fiiha الصalaaة baabu صifati اljuluusi fadhiga sifadiisa ayuu baabkan u baab yahay fi rakcati rakcada alatii taasoo yaqdii fiiha الصalaaة salaada fadhiga uu salaada uu qadayna uu soo mxua kaba صifaة اljuluus fi الrakcati alatii yaqdii fiiha الصalaaة salaada intii aad hilmaamay qofka intuu qofka hilmaamay markii uu la imaado ataxiyaadkaas amaba juluuskaas fadhigaas dambe habka loo fadhiisanayo baabkan u baab yahay baabu صifaة اljuluus fi الrakcati alatii yaqdii fiiha الصalaaةa saasoo idinma qorna baabu صifaة اljuluus fadhi sifadii sifadii ayuu baabkan u baab yahay fi rakcati rakcadii alatii rakcadaasoo yaqdii u qadaya fiiha iyada gudaheed asalaad salaada uu ku qadaya weyaan xadiidka kun laba boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam anasai alي amat abarna yacquub ibn ibrahim adawraqi waahiqatu wa maxamed bashaar maxaa idiin qoran binidar binidar waxa la yidhaha meeshaan ma jiraan bundaar waa bundaar bundaara meeshaan aa loo baahan yahay binidar waxa la yidhaha ma jiraan hala hagaajiyo meesha adinka bundaar idiin qoran annaga bin daar anoo qor bin daar anoo qoran ya bundaar maxamed bashaar maxaa ka dambeeya bundaar soo idiinma qorno bundaar weeyaan maxaa idiin qorna adinka sheekh maxamed bin oo gooni idaar taas baabkaas mishkiladan haysta ma og tahay mataabiicda kutubaha dadka dabciyo oo jooga warshadaha jooga iyo madbacdaha dad shiica ayaa ku jira khaasatan lubnaan waxaa ku jira dad krishtar oo gaalo ah madbacada masxafka waxaa laga yaaba dadka tabcina oo jooga shaqaalaha inay ka mid yihiin dad lubnaaniis aho cristana ah. madbacadda meesha ugu horreysa mogta imaada maada masr ay ahayd kun iyo todoba boqol iyo siddeed iyo sagaashankii xilligii naboleon uu weerar kusoo qaaday masar uu ku soo qaaday eh, oo afarta sana u haystay masar oo dhibka weyn uu ka geystay oo ashar shan iyo toban kun oo qof saaxadeeda uu ku laayey Eh, masaaridan aad ay ugu hortageen khayrlah siyo dowla cumaaniyana marka iyada way jirtay ayagana ay gurmad usoo direen oo shaqo fiican laga qabtay ingiriiskana waxbay eh, ayaga laftooda ka caawiyeen berigaasa marka madbacad u horreysay meel eh, muxuu ahaa caalam islaami imaado waxay imaaday meesha la yidhaahdo masr madbacada labaad waxay imaaday marka bayruut lubnaan marka kutubaha intooda badan waxaa lagu dabcin jiray amaba qaahira iyo masr amaba weliba lubnaan weliba khaasatan xiliyada dambe aad waxaa looga dabcin jiray lubnaan marka dadkan qorayaan kitaabaha oo fargurigii iyo makhtuudaad ka soo guurinayaan qaarkood wax ay ka yaqaanaan waxaas ma lahan waa dad iska un wax qoro un oo shaqaalo iska caadi ah waa karhani maxamed ibn bashaar lidaalika haddii ay helin culamo muxaqiqiin ah akhtaa badanaa dhici maxamed ibn bashaar lidaalika rag badanaa oo u banbaxay inay ay taxqiiqa la imaadaan bashaar cawaad ninka la dhihi jiray oo caalimka ahaa cali raxmatullah oo kutubo aad u badan taxqiijiye kutubaha ugu mashhuursan u taxqiijiye waxaa ka mid ah siyar aclaam unubala kitaabkan alimaam ah, dahabi uu qorayoo runtii ficlan qofkii raba inuu taariikhda iyo qiimaha iyo sharafta ahlulxadiid wa ahlulcilmi waalfuqahaa waalusuliyuun waanaxwiyuun dadkaas diinta ilaahay dadkan soo gaarsiiyey laga soo bilaabo muxuu ahaa waktiga nabigeena sal slm ilaa laga imaado xilligiisi alimaam adahabi xilligu u geeriyooday oo qarnigii sagaalaad ahaa saddeedaad ahaa ilaa laga soo gaara inta ayada haddii aad akrisaan aad baad ula yaabaysaan qofka marka waxaa haboon kitaabkaas intuu nool yahay hal mar inuu intuu daraf ka galo daraf kale ugu baxo xaalad waxaad ku ummaddan waa kala dhex bixi dad kale loonaanay ummad kale oo qudwo iyo dayasho in lagu dayda mudan xaqiiqatan siyar aclaam nubala siyar aclaam nubala marka kitaabo badan u taxqiijiyey caleyh raxmat ullah xadiidku laba boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai amt abarna yacquub bin ibrahim adawraqi waa iqatu maxamed bashaar bundaar weeyaan maxamed bashaar oo bundaar loo yaqaana bundaar ayaa loo yaqaanaa waa laqabkiisa wallafdu lahu lafdigana bundaar ayaa iskala qaala waxay yidhahdeen xadaanaa waxaa noo warramay yaxya ibn saciid alqaطaan ayaa noo warramay qala wuxu yhi xadaثana cabdالxamiid ibn jacfar alanصari saduq rumiya bاlqadr warubama wahim qaala xadaثana moxamed ibn camr ibn caطاء alqurashi alcaamiri iqa weeyaan can abi xumayd saacidi almundir ibnu sacd ibn mundir waa saxaabiga jaliilka radia allahu ta arda qal wuxuu yidhi abu xumayd saacidi kaana nabiyu nabigan wxu sal slm idaa kaana idaa kaana goortuu ahda fi rakcatayni labada rakca allatayni kuwaasoo tanqadii fiihima asalaa salaadda ay ku gebagabowda ahara wuxuu hoos marin jiray rijlahu lugtiis alyusra waqacada wuxuu ku fadhiisan jiray hoos ayuusaa inta u geliyay lugta calaa shiqihi dhinaciisa mutawarikan xaal u yahay mid sinaystay sinsin ya tawaruk sinta ayuu ku fadhiisan jiray halkaas geeska ayuu ku fadhiisan jiray nabigeena sal allahu alayh wali waslm uma kadibna sallam u salaam noqon jiray xadii kun laba boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala imam nasai ramat ll akbarana qutay bn saciid qaala xadaana sufyaan ibn cuyeyna can caasim ibni kulayba aljarmi saduuqu rumya birirjac can abihi abiis waa kulayb ibn shihaab waa saduuq can waa'il ibni xujr waa saxaabiga jaliilka ah radia allahu taala arda qala wuxuu yidhi waa'il ibn xujr ra'aytu waxaan arkay rasul lah anka sal l slm yarfacu isagoo kor u qaado yadayhi labadiis gacmood ida اftataxa asalaa markuu salaada allahu akbar leeya uu furfurani waidaa rakaca goortuu rukuuci waidaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa kor u qaado min arukuuci rukuucdu ka soo qaado waidaa jalasa markuu fadhiistana adjaca wuxuu seexin jiray alyusraa lugta bidaxda ah ayuu seexin jiray waa sida hadda anaga u tukanno wanasaban yumna midigna uu togi jiray uu taagi jiray nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam wadaca wuxuu saari jiray yadahu lyusraa gacantiisa bidaxdaana calaa fakidihi bowdadiisa alyusraa ee bidaxda wa lyumna gacantiisa midigtana calaa fakidihi lyumna bowdadiisa midigta ayuu saari jiray wacaqada wuxuu qaban jiray itnatayni laba faroodna wuu muxuu isku xiri jiray wacaqada intayni laba faroodna wuu isku taabsin jiray wuu isku gunti jiray alwusطى fardhaxaadka iyo walibhaam suulka wa ashaara markaasuu nabigeena ishaari jiray sala اllah alay slam fard sabaabada ah ama rugsatada ayuu nabigeena ishaari jiray sala اllahu alayh ali slm waa fartaan nacam baabu mawdic adiraacayn labada dhudhun booskooda meeshuu y ayuu baabkan u baabiyay xaggee la dhigi labadaas dhun xadiidku laba boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiix isnaad weeyaan qaala imam nasai alih mt akhbarna moxamed ibn cali ibn maymuun alraqiyu wa iqa qaala xadaana muxamed wa ibnu yuusuf alfiryaabi ah, iqaة faadil qaala wuxuu yihi xadaana sufyaan sufyaan ibnu sufyaan sufyaan aلthawri hay waayahay qal xadana sufyaan الthawri can caaصim ibn kulayb can abihi wayna soo mareen can waa'il ibni xujrin intaba wayna soo mareen radia اllahu taala an arda wraxima jamiic اruwaat anahu waa'il ibn xujr ra wuxuu arka nabiy nabigan ayurka sal slm jalasa isugoo fariis fi salaad salaada fariistay faftarasha u gogladay rijlahu lyusra lugtiisa bidaxda u gogladay wa wadaca wuxuu saaray diraacahi labis dhuna calaa fakiday labis bowd ayuu saaray wa ashaara wuxuu eh, ahaa ishaaray amaba taagay bisabaabati farta sabaabada loo yaqaano maroostada ayuu nabigeenna ishaaray sal ll slm saas u togey yadcu bihaa uu nabigeena ku ducoysana sala allahu alayhi waaalihi wasalam baabu mowdic almirfaqayn labada jiqil ama labada xusul booska ay fulan ayuu baabkan u baab yahay axaadiista marka waa iska cad yihiin imamku meeshu u daliishaday waa iska caddahay xadidkun laba boqol iyo iyo شhan iyo لixdanaad waa xadiid صaxiix ah weeyaan qaala imam النasي alيه mt abarna ismaaعiil ibnu mascuud ismaaعiil ibnu mascuud aljaxdari waa iqa qaala anba'na bشhr ibn mfضل ibn laaxiq الriqaashi waa iqaة habt caabid qaala xadaثna caaصim ibn kulayb can abihi can wail ibn xujrin intaba ayna soo mareen radia الlahu taala ardah waraxima jamiiع الruwaat qala wuxuu yihi ibn xujr qultu waxaan idhi laأnduranna waan eegi oon eegi ilaa rasuuli ilaa salaati rasuuli الlahi salى الlaه slm nabigeena calayhi salatu slam salaadiisa kayfa yusallii si u tukani ayaan eegi oon si fiican u hubsanay weeyaan nuun tawkiid ayaa meesha ku jira laanduranna labada nuun oo ficilka mudaaric ka bixisa xaaladiisa abiicigu oo caadiga ah yaqaana ma fadhiyaan meesha labada nuun oo haddii ficilka mudaaric ay galaan xaaladda caadigoo lagu yaqaano oo ah xaalat اlicraab ficilka o dhan waa mabni intaanan ka hayn eh, ah, ficilka mudaarec ragga ma yaqaanaan nacam nuun tawkiid nuun allah yaftax calayka wacalaa jamiici ikhwaanina waaye marka wuxuu yidhi laanduranna waan eegi oon eegi oon eegi weeyaan ah, yani waan hubsani nabigeena alay slam salaadiisa laanduranna waan eegi oon eegi ilaa salaati rasul rasulka sladi sl slm kayfa yusalli su tukani faqaama rasuul rasulka lagu istagay sal slam fastaqbal qiblata qiblada ayuu qaabilay farafaca markaasu kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood xataa xaadata udunay ilaa dhegihiisa nabigeena sal slam ay kaga beegmaan uma kadibna akhada wuxuu qaaday ama qabtay shimaalahu bidaxdiisa biyamiini ayuu ku qabtay sida caadigaheed oon u qabanna weeyaan falamaa goortii araada uu doonaanay yarkac inuu rukuuca rafacahumaa labada gacnoodna ayuu kor u qaaday midla dalika sidii hore oo kale wadaca yadayhi labadiisa gacmoodna calaa rukbatayhi laba silbood ayuu saaray waa rukuucdii falamaa goorti rafaca raasahu madaxiisa kor ugu soo qaaday min arukuuci rukuucda kor ka soo qaaday rafacahumaa midla dalik labada gacmoodna kor buu u qaaday falamaa goorti sajada u sujuuday wadaca wuxuu saaray rasahu wadaca ra'sahu bidalika manzil min yaday o falamaa goorti rafaca kasoo kacay rasahu madaxiisa min arukuuci rafacahumaa kor ayuu uqaaday mila daalika falamaa sajada goortuu sujuuday wadaca wuxuu dhigaydhah ra'sahu madaxiisa bidaalika arinkaas bidaalika almanzil booskaas oo min yaday labiska canood yani markii markuu muxuu ahaa salaada xiranayey soo sidaa ma ahayn markuu rukuucayni soo sidaa ma ahayn markuu ruucdi ka soo sidaa ma ahayn markuu sujuudayni booskii laftirkiisii saa weyaan oo meeshay ku beegan yihiin sidaas weyaan o falamaa goor sajada u wadaca wuxuu dhigay ra'sahu madaxiisa bidaalika almanzil booskaas min yadayhi labadiis gacmood ayuu ka dhigay weyaan oo muxuu ahaa labada gacmood waxay ku beegnaayeen marka takbiirta iyo rukuucda iyo ictidaalka gacmaha meesha la geynaayay ayay ku beegnaayeen xilliga sujuudana oy dhagihii iyo garbihii iyo ku dhowaayeen sidaa weyaan uma kadibna jalasa wuu fadhiistay faiftarasha wuxuu gogladay rajlhulyusra gacantiisa lugtiisa bidexdaa wa wadaca wuxuu saaray yadahu lyusra gacantiisa bidexda calaa fakhidihi alyusra bowdadiisa muxua bidexda waxadda marfiqahu waxadda mirfaqahu اlayman calaa fakhidihi alyumna yacni gebagabada iyo dhammaadka dhudhunkiisa ama mirfaqa meesha u dambaysa ama gadaal ha noqoto ama hore ha noqote wuxuu saarnaa bawdada oo de in muxuu ahaa aad xusullaha la saaro ama jiqilaha la saaro jilbaha ma aha ee bawdada ay saarnaayeen meesha u dambaysa xadkiisa weyaan xadkaas marka qaybta horn wuu noqon karaa oo mirfaqa meesha u dambaysa halkan mirfaqa meeshii xibintaas u dambaysa laakiin haaliban halka loola jeedo waa un halkaa weeyaan waaya waqabada wuxuu isku qabtay intayni laba farood ayuu isku qabtay waxallaqa wuxuu ka dhigay koobaab ayuu ka dhigay saas koobaabay waxallaqa wuu koobaabay wara'aytu waxaan arkay yaquul isagoo haakadaa sidaas wa ashaara wuxuu ishaaray bishrun bishr oo rawaadda ka mid a ah, bisabaabati maruusatada min alyumna oo farta eh, midigta ah ayuu ishaaray waxallaqa alibhaama wuxuu xalqad ka dhigay iyo meel koobaab ah alibhaama walusta suulka iyo fardhaxaadka ayuu saas isugu dhiji weeyaan allahu akbar waayahay maxadushahidka marka maxay tahay mawdac almirfiqayn labada xusulood xaggee la saaraya ma jilbaha lala soo aadi maya bawdada muxuu ahaa gebagabadooda bawdada ay saarnaanayaan sidaa weeyaan baaba mawdic alkafayni labada calaalood xaggay saarnaanayaan xilliga lagu jira ataxiyaadka iyo wix la midka ah xadiid kun laba boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa la midka waxaan ula jeedaa jalsat istiraaxa may soo geli jalsada udhexaysa aljuluus bayna sayidatayn ayaan kala jeedaa wa lamidka aan sheega inta ayada xadid kun laba boqol iyo lixdii lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay mat abarna moxamed ibn mansuur aljawaaz waa iqa qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyeyna qaala xadaanaa yaxya ibn saciid alansaari can muslim ibn abi maryam waa iqa shaykhu min ahli madiina waa nin sheykh ahoo reer madiine ah ninka la yihahdo muslim ibn abi maryam uma kadibna laqiitu shaykha shaykhi ayaan la kulmay oo faqaala wuxuu yidhi samictu marka hore wuxuu yidhi can kadibna laqiitu sheekh sheekh laftigiisuu la kulmay faqala wuxuu yidhi waxaan ka maqlay aliya bna caliya bna cabdiraxmaan cali oo ina cabdiraxmaan oo iqa ah, ayaan ka maqlay yaquul isagoo sallaytu waxaan tukaday ilaa janbi ibni cumar cabdillahi bni cumar ibn khadaab radia allahu tacala canhuma dhinacii ayaan ku tukaday faqallabtu lxasa quruurxii ayaa anoo salaad ku jira ayaan rogrogay tusbix iyaan ku wardiyo kale wa annaga hadda quruurx meesha nooma yeelle tusbix inaad bacdo salaad ku jira aad la xarbiso kale weeyaan kow fa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi laa tuqallib ilxasa quruuraxa ha rogrogin ma salaadda lagu jiro waa bacd salaad fain faina taqliiba alxasa quruurax in la rogrogo oo muxuu inta la qaado la daadiyo ama lagu ciyaaro min ashayطaan shayطaan xaggiisa ay ka ahaatay weeyaan saas ayuu yihi cbdulahi bn cumar radia allahu tacala canhuma wafcal waxaad samaysaa kamaa ra'ayt sidaan arkay rasuula rasulka al sl yafcalu isagoo samayna samay weeyaan qultu waxaan idhi wa ra'ayta sidee baad u aragtay rasuula rasulka yafcalu isagoo samayna nabiga suu samayn jiray qaal wuxuu yidhi haakada sidaan uu samayn jiray wa nasaba wuxuu oogay ama taagay alyumna lugta midigta ayuu saa u taagay joojiyey wa adjaca alyusra badaxdana wuu seexiyey wadaca wuxuu saaray yadahu اlyumna gacantiisa midigta calaa faqidihi اlyumna bowdadiisa midigta ayuu saa u saaray wa yadahu اlyusra gacantiisa bidaxdana calaa faqidihi alyusra bowdadii bidaxda ayuu saaray waashaaba ashaara wuxuu ishaaray bisabaabati maruusatada ayuu muxuu ishaaray weeyaan fartaas ani maruusataan u aqaana maxaa u taqaanaa ninka ya wax kale ku sheega carabta sabaab ay u bixiyaan caytante sidaa way mogta waaawey sabaabada waxaa weya qofka markii dagaal ka rabto intaadan muxuu ahaa aad aadan gacmaha la gelin marka hore waa inaad muxuu aha adfarta si fiican ya caytante annaga hungurigaan ka hadalnay oo waxay maruusitaa moogtahay waalkii iyagana waxaa weeyaan harb isla brustaga mad le brus waa loo bahan ya waa sunadii laakin caytanka mushkilad wa waa <laughs> yahay ayib ya sheekh ha farna ceeb kuguma taagin farxun kuguma taagin ha saasay dhahaan soomaalida waa lidalika qofka in xitaa roobka waad aragteen roobka markuu yimaado kale caqiidadaas meel laga keen baqane marka roobka uu soo gooto oo waxa weyaan haddii aad daruurtaa iiriya warkacanta ku taag ya hal far laguma taago kli ragga qaar waa yaqaanaan mayna marka ma aqaana dee waa malaha waxaa weeyaan eh, nacaybka ay u qabaan soomaalida in farta wax lagu taago carabta sabaabaa yihahdeen qofka haddii far lagu taago sa sa yani waa iska yara mhm. waa yahay mhm. وأشhaaر وuu ishaaray bالسabaabaةi maruusatada ayuu mxuu ishaaray nabigeen sal اه ل sسم xadيidka ama baabu qabضi الأصaabici faraha in la qabto min alyadi alyumna gacanta midigta ah duuna الsabaabati sabaabada inta ka soo harsan in la wada qabto hal mar saa loo qabta tii hore saa sooma ahayn laakiin hadda la wada qabto ayuu baabkan ubaabay xadidka kun laba boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa alih atulah akhbarna qutayba bn saciid can malik bn anas bn abd alhijra can moxamed ibn maryam wa hiqa can caliy bn cabdiraxmaan wa hiqa qaal wuxuu yidhi an ibni cumar ayaa arko ana anigana acbau aan ku ciyaara bilxasa qururuxi fi salaati salaadan oo ku jira falamaa goorta insarafa uu salaaddii ka dhammaaday ood ka soo noqday salaama noqsaday xadiidka hore xadiidkaana caddaynaysa ma jeedaan falamaa goorta insarafa salaaddii uu muxuu ah ka salaam noqsaday nahaani wuu idiiday ficilka aan sameeyey wa qaal wuxuu yidhi waaad samaysaa ama sidii kaanu hada rasu mid sameeyo qultu waaan ihi kayfa kaana yasnac nabigeena suu samayn jiray qal wuuu kanu wuxuu nabigena sl slm idaa jalasa fi اsalaa salaadda hadduu u fadhiisto wadaca wuxuu saari jiray yadahu اlyumna gacantiisa midigta calaa fakidihi rowdadiisa ayuu saari jiray waqabada nabiga uu qaban jiray yacni asaabicahu farihiisa kullaha dhammaanteed ayuu qaban jiray sal l slm wa ashaara wuxuu muxuu ishaari jiray biasbacihi fartiisa alatii tatostali la xiriirto alibhaama suulka la xiriirto waa maruustada wadaca wuxuu saari jiray kafahu alyusra calaa cashiisa bidaxdan calaa faqidi alyusra ayuu nabigeena saari jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam qabdigaas aya marka maxalushaahidka oo in farihi dhan la wada qabto ay maxalushaahidka xadiidka ah weeyaan baabu qabdi intayni min asaabic اlyadi اlyumna wa caqdi اlwusطى wاlibhaama minha baabu qabdi intayni laba qabashadood iyuu baabkan u baab yahay oo min asaabic اlyadi gacanta faraheeda ka mid ah alyumna ee weliba midigta gacanta midigta ah wa caqdi اlwusطى tan dhaxdana muxuu ahaa in lagu qabto iwalibhaama wa caqdi اlwusطى tan bidaxda iwalibhaama minha ee kuwa ka mid a in la qabto ayuu baabkan u baab yahay waa un duruqda iyo habka loo qabana suulka iyo fardhaxaadka iyo ayuu tilmaamaya xadيid kun laba boqol iyo sideed iyo لxdanaad waa xadيiث صaحيixa qaala imaم نسaعي أخbarna سعيد بن نصر المروزي qaala أmana cبداللahi مubaaرك waa imaamkii a taqaaneen عan زائد بن qudamةa ثiqة thabt qaala xadaثna cاaصم بن كulayb qaala xadaثanii abi النوال بن xujr inta wayna soo mareen dhowr jeer weliba casharka dhexdiisa radia allahu taala arda qaala wuxuu qultu waxaan idhi laanduranna waan eegi waan eegi ilaa salaati rasul rasul sl sl slm kayfa yusallii suu tukani fanadartu ilayhi waan eegay fawasafa wuu tilmaamay siduu nabigu tukaday qaala wuxuu yidhi uma kadibna qacada wasafadaas yani siduu nabigu utukaday ayuu tilmaamo dheer ka bixiyey kadibna wuxuu soo gaaray uma qacada wuu fadhiistay nabigeena sal slm waftarasha rijlahu اlyusra lugtiisa bidaxda ayuu iftiraash sameeyey wawadaca kafahu alyusra calaa cashihiisa bidaxdana calaa faqidihi ayuu saaray wa rukbatihi iyo muxuu ahaa jilibkiisa alyusra ee bidaxda wajacala wuxuu yeelay xadda mirfaqihi jiqilkiisa ama xusulkiisa ee meesha u dambaysa alayiman calaa faqidihi lyumna ayuu saaray qayb mxuu ahaa xusulka meesha u dambayso ayuu mxuu halkaa saaray bowdada ah uma kadibna qabda wuxuu isku qabtay ama wuxuu qabtay u laabay inatayni laba oo min asaabici fariis ka mid a ah. wa xallaqa markaasuu xalqad sameeyey xalaqatan koobaab ayuu sameeyey uma kadibna rafca usbuucahu fartiis ayuu kor u qaaday fara'aytuhu waxaan arkay yuxarikuha isagoo dhaqaajini oo yadcuu bihaa ku ducaysanii sidaa weyaan marka qolyahan akhyaarta oo si fiican saa u dhaha saana ayada lama ogola abcan gacantii o dhan sunada tabiiqeeda mararka qaar maogtahay way kula yara talaahtegi qaar waxaad arkaysaa gacantii o dhan saa u ruuxi markay salaam noqsana qaar waxaad arkaysaa saas inaad maxuuha jiim ku jiro kale qofka saas saa ma aha waxaa weeyaan waxaa la dhaqaajinaa faraha kale maaha kulli way sugnaanayaan waxaa weeyaan waa waa fartaas dhaqaajinta sidaa weeyaan qaarna de waxaa is leedahay malaha waa maa shaa allah qori muxuu ahaa mataraari ah qori mataraari ma taqaanaan qori baas ah waxaa weya dhacaw baad umanay babababababa yani ya mishigan ha mishigaanka hadda saa yidhahdee waxa dhaqaaqa far maahna waa gacantii o dhan gacantii o dhan weeyaan nacam sheekh muuse caaw waad fogaatay waa side adigoo codkaada aan la maqlayn haddana waad sii fogaatay meelahanimu uu ku ducaysana yani yani ducada ilaahay subxaana wa tacaala soo hadda gacmaha kor looma qaado ducada soo qayb ka mid maaha ma ficila mise waa qowl waa ficil waana la isfaray weliba muxuua in ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nabigeena ka soo wariyey alayh isalatu salaam inuu ilaahay subxaana wa tacaala yahay xayiyun kariimun yastaxyii min cabdihi idaa rafaca yadayhi ilayhi an yarudahumaa sifra ilaahay waa ka xishood badane waana deeqsi wuxuu ka xishoonaya addoonkiisa inuu gacmaha kor u qaado oo kadibna iyagoo faaruq waxba lagu ridin uu usoo celiyo waa xadiis saxiixa marka yadcuu biha marka gacmataaggaas waa lagu ducaysana tanna waxaa weyaan waa ayadna waxyaabaa lagu ducaysana ka mid tahay fi salaa sidaa weyaan koleyba un kalmustacim ayaa sugan nabigana ka kalmustacim qof cunno in loo rido rabo suu dhihi war cunno igu rid miyuu dhihi mise qof cunno rabo sidee dhihi ha isku qabsanaya kalmustacim qof cunno in la siiyo rabo kale marka gacmaha waxaa aad u haboon in laisku dhejiyo inuu kor u qaado istisqahoo kale marka robdoonka oo kale shaki malaha in aad kor loogu qaado weeyaan nabigeen uu samey sal l slm laakiin inta kale sun dhexdhexaad ah si dhexdaadun bay noqonaysaa waa yahay hay baabu basdi alyusra lugta baabu basdi اlyusra gacanta bidaxda in lagu fidiyo calى الrukbati jilibka lagu fidiy ayuu baabkan u baabay xadiidka kun laba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad o xadيث صaxiixa qala الimam النasي alي mat abarna mxamed بn raafic alqushayri الnaysaburi wa ثiqa qala xadaثna cbdiرaزaq ibnu hamaam الصancani wa ثiqaة xaafiظ lakinahu yudlis warumiya bالtashayuc alimaam cabdiرaزaq ibn hamaam الصancani wuxuu leey kitaab aad u qiimo badan almuصنaf musanafaadka labada kitaab ugu qiimaha badan waa musanaf cabdirazaq iyo musanaf ibn abi shayba mawduucooda muxuu yahay marka mawduucooda waxaa weeyaan aaaar saxaabada nabigeena sala اllah alay slam wixii laga soo wariyey oy nabiga kor yeelin iyo taabiciintii iyo muxuu ah ilaa laga soo gaaro haddii aad u baahanta inaad aqwaasha culimadii saxaabada iyo taabiciinta iyo aad hesho labada kitaabood doonana xaggee weeyaan ugu muhiimsan waa musanaf cabdirazaaq iyo musanaf ibn shayba sidaa weeyaan sheekh uh, maxamed diyaauraxmaan acdami inuu hayaan filaya ayaa wuxuu taxqiijiyey kitaabkaas musanaf cabdirazaaq hadduu asaga yahay oo wahmi uusan ugu dhicin hadda wuxuu geeriyooday cali raxmatullah mar aan aada fogeyn laba bilood hadda ma saddex bilood ugu badnaan inta koronaha lagu jiray ayuu magadiina ku geeriyooday ninkaas maxamed diyaauraxmaan acdami wuxuu ahaa hunduus hunduus ayuu ahaa dadkan hunduuska aho maaragtay uh, waxay caabudaan aan la aqoonin wax jini ijaanay caabudaan jin iyo jaan o dhan yani hal ilaah ma lahan qof quruxsan oo yara dabiicad fiican haddii arkaan wuxuu le adi ilahay gaagaata wuu ku caabudiba tram ay hadda kugu caabudaan tram tram waad ogsoontihiin xaaladiisa ayaa waxaa weeyaan mid inta sawirtay faamilkiisii isaga ilaahay ka dhigtay oo social media an ku arkay maaragtay qaarkiin ka raadiya marka dad noocaas wa saasuu ahaa ilaahay subxaana watacaala weliba cid wuxuu ka dhashay reer boqor oo ragga duuska qolyaha laga dambeeya baraahimada qolyaha loo yaqaanayo ah ilaahay baa qalbigiisa islaamnimada ku rido kadibna wuu soo haaj wuu islaamay kadibna magaalada madiina ayuu soo degay cilmi alxadiid ayuu xambaaray ingiriishku yaqaanay shaqoonin aad u dhaqaalo badana la siiyey markaasaa wuxuu yidhi ana uriidu xadaanaa xadaanaa xadaanaa ani wa kaloo raba dhiga xadaana xadaana xadaana xadaana qaala rasul la sl sl wax kalama rabo shaqooin xilliga sacuudiga abcan ingiliishka iyo waxyaabahas waa la qiimeynaya dadka yaqaanada aad bay u koobnaayeen marka cilmiga maadigan aad buu yaqaanay mishaar waxaa la siinaya marka aan inaba caadi ahayn ma rabo dhahay mishaarkiina ani waxaan rabaa ana uriidu xadaana xadaana xadaana kadibna magaalada madiina muxuuah jamaa islaamiya markii la furay waxaa weeyaan raggii macalimiinta ka noqday ayuu ka mid noqday xilliga annagaan kuliyat xadiid dhigan jirnay ayuu kuliyat xadiid camiid mar noo ahaan jiray caleyh raxmat ullah kitaabkaas marka inuu aqiij taxqiijiye inuu kitaabkaas ahayaan aad u filaya waan hubin doonaa insha allah cabdirazaq musanafkiisa ninkaas carabigiisa markaad aragta laknaa ku jirta wuu garmaajaynaya carabigiisa ma ahan carabigeennan hadda toosan ma ahan laakiin macluumaadka ilaahay uu ninkaas dhexgeliyey iyo qoraaladiisa markaad aragto subxaa allah waad yaabe wadaadkan kale oo kitaabkan raxiiqulmaktuumka qoray safiyuraxmaan acdami wiilkiisa ayaan doctoorada soo wada rabayn marka sheekha marka intaan doctoorada diyaarinaynay ayuusan meesha nooga yimid oo guri isguriyaan degnayn isku billinaan degnayn asagana markuu carabi ku hadla waxaad le war carabiga wasidasay waxa yihiin takalumka waxaad qorayn waad aragteen caalam alislaami oo dhan ayaa tartan la geli siirada nabigeena sala allahu alayh ali wasalam cid qorto oo musanaf ka qorto carab iyo cajam la isugu imaaday isagaa number one ka qaaday oo jaa-izada ugu weyneed ku qaatay kitaabkan raxiiq lmaktuumka ad aragteen waa taqaanaan marka waxaan kala jeedaa sheekaas ayaa taxqiijiy caleyhi raxmat ullah nacam waan hubin doonaa saasaan aad u filaya waan koley waan hubin doonaa insha allah tabaraka watacaala waaya xadiid kun laba boqol iyo hay sagaal iyo afartanaad sagaal iyo lixdanaad kun laba boqol sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alih amatl abarna maxamed ibn raafic alqushayri annaysaburi waaiqa qala xadana cabdirazaq bn amaam sancaani qaala ambana macmar ibnu rashid alasdi wa iqa can cubaydillaah ibni cumar alcumari wa iqatu habt can naafic mowla cabdulaahi bni cumar n cumar cbdulahi bn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulk al sal slm kaana wuxuu rasuulkeen idaa jalasa goortuu fadhiista fi salaati salaada wadaca wuxuu saari jiray yadahu gacantiisa calaa rukbatihi wuxuu saari jiray jilibkiisa wa rafaca usbucahu artiisa ayuu kor u qaadi jira alatii taasoo tali la xiriirta alibhaama suulka la xirta waa marustade fadacaa biha markaas ku ducaysan jiray wayaduhu gacantiisa alyusra ee bidaxdana calaa rukbatihi jilibkiisa bidaxda ay saaran tahay baasituhaa calayhi isagoo ku dulfidiyey sidaas weyaan waa sida hadda annagaan samayn waxaan la tilmaama marka annaga hadda shaqada maogtahay howlaha adiga aad dayli ama maalin kasta oo haysa dhibka kuma qabanaysa markii baabul xaj aan tagno wixii soo xajiyey aaday ugu fududaan doonaa laakiin cidda xaj aan tegin indhahu mmir ka siini indhahu mmir ka siini maxaa la sheega u dhihi lidalika ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo abu xasm ya ibn xasm cafwan abu maxamed ibn xasm ayaa wuxuu ku gafayaa la yidhi muxuu ahaa meelo badan oo xajka ah culamada marka waxay ku cilaynaan liannahu lam yaxuja ya xaj muusan tegin sidaa darteed ayuu muxua ah ugafi jiray saasay leeyihin marka waxaan kala jeedaa salaadda maadaama aan ku jirno dulmar ma oo yane inta badan aad baa u naqanaa ilahay ku mahadsan subxaana wa tacaala waa yahay xadiidka kun laba boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid shaadun biziyaadati walaa yuxarikuha laa yuxarikuha noo imaan doonto laakiin ziyaadadaas waa shaad shaadna xali ayaan soo marnay oo baabkeeda waa isna naqaanaa wuxuu yahay haahay qala imam nas alay abarna ayub ibn maxamed alwazan wa iqa qala xadaثana xajaaj ibn moxamed alacwar almisisi iqaة habt qaala ibnu jurayj cabdاlcaziiz cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibn jurayj weeyaan waa iqaة habt lakinahu yursil wayudlis akhbarana ziyaad ibnu sacd ziyaad ibnu sacd alkhuraasani wa iqaة habt can moxamed ibn cajlaan wa saduuq an caamir bn cabdilahi bn zubayr alasadi wa iqat caabid can cabdilahi bn zubayr radia allahu taala an arda ana nabiya nabigeena sal slm kana waa nabigeena yushiiru mid ishaaro oo fiiqa biusbuucihi fartiisa idaa daca goortu ducaysta oo salaada ku jira taxyaadka weyaan walaa yuxarikuha ma dhaqaajin jiray halkaas waa mesha la isku haysta marka walaa yuxarikuha meesha shaadku halkaas qaala ibnu jurayj wuxuu yihi wazaada camrun camar wuxuu ku kordhiyey camar wuxuu ku kordhiyey qaala wuxuu yidhi akhbaranii waxaa ii warramay caamir ibnu cabdillaahi ibni zubayr can abihi abihi iga warramay anahu isaga ra'a nabiya nabiga inuu arkay sal slm yadcuu isagoo ducaysana kadalika wayataxaamalu biyadihi اlyusra wayataxaamalu yani ku riixa biyadihi اlyusra gacantiisa bidaxda calaa rijlihi اlyusra lugtiisa bidaxda dadka qaar sooma arki markay taxiyaadsanayaan taxiyad fariisa gacanta ku riix marka meeshaas kor ha kor haas kor garabkaasay kor u yar qaadanaya soo ma arkin ku riixayaan marka oo garabkaana wuxuu aadaya kor aadaya tana hoos mari sidaas koleyba waxaa umayna xadiidkan mala xadiidkaan ay arkeen waa yahay laakiin ziyaadadaas walaa yuxarikuha waa shaada weeyaan baabu lishaarati tilmaam la tilmaamayo baabkan u baabaya waxa lagu ishaara bilusbuc farta fi tashahud ataxiyaadka xadiidka kun laba boqol iyo toddoba iyo toddoba toddoba kow iyo toddobaatanaad xadيiث صيح qال الimaم نسي أخبرna محمد بن عبدالله بن cmاr الmuصلي wa ثiqة xاaفiظ can المعاaفى معاaفى ninka la yihahdo iبن cمrان الفhمي ثiqة cاabد فقيه عن عصاm بن qudamة الbجلي wa صدوq عن mالك wa huوa iبن نmayr الkhuزاacي الbصري wa maqبuل can أbيهi أbيis waxaa weeyaan ninka la yihahda malik aabihiis waxaa weeyaan waa waa waa numayr numayr weeyaan abu malikna waa la yihahdaa ninka isaga ah waxaa weeyaan waa hal xadii ubaa laga wariyey waa qaliil xadii taqriiba majhuul xaal iska dheh qaala wuxuu yihi raytu waxaan arkay an abihi afwan ninka oo mxuu ahaa majhuul xaalka ah waa ninka la yidhaahdo malik ninka la yidhaahdo malik ibn numayr aabbihiis numayr oo abu maalik ah waxaa weeyaan sida muuqata qaala wuxuu yihi ra'aytu xaranka rasul anka waa saxaabi marka laakiin qaylulxadii waa halka xadiiun waa isna wariyey waa qaylulxadii halka xadiid ayuu wariyey waa saxaabi jaliil laakiin radi allahu ta arda qala wuxu yhi raytu xaranka rasul anka sal slm waadican isagoo saaray yadahu gacantiis alyumna ee midigta ah ayaan arkay calaa faqidihi bowdadiis alyumna ee badaxda ah ee midigta ah fi salaati salaada wayushiru wuxuu ishaari jiray biisbuucihi artiisa biasbuucihi artiisa nabiga shaaray sal slm xadiidkaas waxaa weeyaan waa xadiid صaxiix eh, weeyaan wuxuu saxiix ku noqonaa bishawaahidihi baabu annahyi reebadiiskanab uu baabkan u baab yahay can ishaarati in lagu farfiiqo ama lagu ishaara biusbacayni laba farood inaad laba farood saad tidhahdo ood ishaarto in laisu diido wabiayi usbucin yushiir fartuu ku ishaaraya fartu waa deeti caadigeed oo naqanay aan soo marnay xadiidku laba boqol iyo laba iyo toddobaatanaad yarxamuka allah baryahan hindhashadii ayaantii corona u bilaabanayay qof markood sho yihahdo baabka loo geli jiro ad ogeydeen corona corona ma xasuustaan arrinta ayada marka waa imtixaan marka sankan xorashada hala badsado waayahay hay wuxuu yidhi xadaanaa waa xadid kun laba boqol iyo laba iyo todobaatanaade qaala akhbarna maxamed bin bashaar maxamed bin bashaar bundaar axsant iqatun habt waxaafid qaala xadaana sfaan ibn ciisa albasri waa iqa qaala xadaana ibn ajlaan aw cajlaan maxamed ibn cajlaan weyn waa saduuq can alqacqac qacqac ibnu xakiim almadani waa iqa can abi saalix asamaan azayaad dakwaan weeyaan iqatun habt can abi hurayrat wuxuu ka wariyey radia allahu ta ana rajula ba kaana wuxuu yadcuu mid ku ducaystay biasbuucihi fartiisa faqala rasul wu yh sl slm axid biusbucayhi miya kaana wuxuu ahada yadcuu mid ku ducaystay biusbucayhi labadiis farood saasuu leeyahay ma garateen ama hama dhaqaajiye ama saa u taaga faqala rasul wu yh sl slm axid axid war mid mid miday miday weyaan oo hal far alla waxaa weeyaan ku bari oo ku tuug ayuu nabigeen yihi sal اlahu alيه wsm xadid kun laba boqol iyo saddexiy todobaatan ad xadis صaxiixa qala imam ns ala abarna mxamed bn abdillah bn mubaarak almuharami وثiqة xاaفظ qala xadaثna abu mucaawiya mxamed بn khازim الضريr وثiqة qala xadaثna أcmaشh can abi صاalح can sacd بn abi waqaasin radي الlahu ta arda qal wuxuu yihi mara alaya waxay soo mary rasul s sl slm waana anigana adcu aan ku ducaysana biaصaabicii farahaygaan ku ducaysana laba far ataa ma faro badan aan ku ducaysani waa taxiyaatkii faqala wuxu yhi axid axid war miday miday weeyaan ahay oo hal faro ku ducaysa wa wuxuu nabigan ishaaray bisabaabati marugstada ayuu nabigan ishaaray sala allahu alayh wali wasalam baabu ixnaa'i asabaabati fi lishaara in la yara foorariyo foorarin la foorariyo oo muxuu ahaa saa loo yara raaraciyo e, farta lagu ataxyaadsana marka wax lagu ishaara ayuu baabkan u baab oon saa kor looga taagin amaba yani la yaro farooreeyo xadiid laba boqol iyo iyo afar iyo toddobaatanaad waa munkarun biziyaadati alixnaa munkar weeyaan markii raaricin loo raariciyey ziyaadadaas waa munkar iqaadii oo dhan waxay warinayaan yushiiru biha laakiin in la raariciyo waa munkar akhbaranii axmed ibnu yaxya alsuufiy wa qaala xadaana abu nacaym alfadl ibnu dukayn wa tabt qaala xadaana waxaa noo warramay cisaam ibnu qudaamata aljadaliy waa saduuq qaaluu xadaanii waxaa ii warramay malik ibnu numayr alkhusaaci malik ibnu numayr alkhusaaci waa taqaanaan waa maqbuul maqbuul weeyaan min ahli basra ana abaahu abiis abu malik waa saxaabi qaliil xadiid ah xadau wuxuu warramay annahu isaga racyun ark rasul rasulka sal slm qaacidan isagoo fadhiya fi salaati waadican weliba saaray diraacahu اlyumna dhudhankiisa midigta ah calaa faqidihi اlyumna bowdadiisa midigta saaray raafican isagoo kor u qaaday usbuucahu Eh, fartiisa asabaabata ee maruustada qad axnaahaa uu raariciyay eh, axnaahaa raariciyey shay-an xogo kisto wahuwa yadcuu uu ku ducaysana raggi kale oo marka oo saxaabadii muktiriinta ahaa oo dhan waxay wariyeen marka in uu ixnaa uusan jirin marka sidaa darteed saxaabigan jaliilka ah abu malik oo halkaa xadiid laga haayo marka wuxuu noqday xadiidkiisa shaad ayuu noqday weeyaan mawdic اlbasri cinda اlishaaraةi wa taxriik الsabaaba mawdic اlbasri aragga booskiisa ayuu baabkan u baab yahay cinda alishaarati xilliga la ishaara iyo wa taxriiki sabaabati iyo maruustada in la dhaqdhaqaajiyo ayuu baabkan u baabay xadid kun laba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiid xasanu saxiix weeyaan xasanu cinda qowmin saxiixun cinda qowm aw xasanu fii ariiq wa saxiixun fii ariiq nacam أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثقة ثبت حجة عن عجلان محمد بن عجلان ويان وصدوق عن عامر بن عبد الله بن الزبير الأسدي وثقة عابد عن أبيه أبيس عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن رسول رسولك صلى الله عليه وسلم كان رسولك وxuu aha إذا قacda goortuu fariisto في التشhهد أتaحyaaتka وضع wuxuu saari jiray كفه اليسرى calى cashiisa bidxda calى فaqidihi اليسرى bowdadiis bidxda yuu saari waashara bisabaabati marustada yuu ishaari jiray laa yujaawizu basaruhu ishaaratahu laa yujaawizu ma gudbi jirin basaruhu aragiisa ishaaratahu ishaaradiisa yani halkaas meesha ayada ayuu muxuu saas ku beegmi jiray markuu atxyaad ku jira sidaa weya qaarna waxaa soo arooray in meesha mawduc sujuud ismana diidaysa oo ma waxaa laga yaaba isu martaba oo halkii aad fiirinaysa iyo mawduc sujuud ay isu martaa laga yaabaa labadoo suuragal waaya baabu baabu nahyi reebadiiska nabigu baabkan u baabay can rafci lbasari aragga kor in loo qaado ila asamaai samada cinda adducaa'i xilliga alla la barya fi salaad salaadda adoo salaad ku jiro oo alla barya inaad indhaha kor u taagto liisuma ogolo khatara lagu jira weliba indhahaas khatar ay ku jiraan xadiidkun laba boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasaai raxmatullah akhbarna axmed ibnu camr ibnu sarx waa iqa ibnu wahab cabdullahi ibnu wahab weya iqatan habtun faqiih qaala akhbaranii alleyt ibnu sacd imaamu ahli misra can jacfar ibnu rabiicata almisri waa iqa can ilacraj cabdiraxmaan ibnu hurmus alacraj waa iqatun habt can abi hurayrat wuxuu ka wariyey radi allahu ta arda ana rasuula rasulka al sl sl qal rsulken wuxuu yidhi layantahiyanna ha ka reebtoomeena aqwaamun qola can rafci absaarihim aragooda koruqaadka ay kor u qaadayaan ha ka reebtoomeeno cinda ducaa xilliga ducada fi salaati salaada ila samaai samada ay eegayaan aw amaba latukhtafanna waa la dafi oo la dafi absaaruhum aragooda waa la dafi weeyaan khatar wa marka indha korutaaga marka ducada aad salaada ku jirta iska ilaali weeyaan waa halis baabu iijaabi الtashahudi ataxiyaadka waajibnimiis ayuu baabkan u baabiyey xadiidka kun laba boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas akhbarna sacd ibnu cabdiraxmaan abu cabdillaahi almakhzuumi waa iqa qala xadaثana sufyaan ibn cuyayna can acmash sulaymaan ibn mihraan alkahili alkuufi wamansuur ibn muctamir iqaة habt can shaqiiq ibni slma waa iqaة habt can abi can ibni mascuudin wuxuu ka wariyay cbdullahi ibn mascuud shaqiiq ibn slma muxuu yahay kunyadiis maxay tahay kunyadiis maxay tahay maa kunyatuhu abu waa dhaweysa laakiin waa haba kaa yara maqan abu wail abu wail shaqiiq ibn abi wail abu wail haddii la ilaaqo nin kale kuma dhac shaqiiq ibn slm ay ku dhacaysa raximah llah raxmatan waasica can shaqiiq ibn slma raxim allahu jamiic aruwaat can mascuud wuxuu ka wariyey radi allahu taala arda qala wuxuuhi kunaa waxaan naquulu ku dhahno ama yacni ku qowlna fi salaati salaada qabla an yufrada tashahudu atahaad intaan la farad yeelin ka hore assalaamu cala allah assalaamu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 muxuu ahaa eh, taxyaadkii cabdullaahi bni cumar iyo afar cabdullahi bn mascuud iyo kii cabdullahi bn cabaas iyo way noo soo hormareen weyaan iyo ragga kaleba baabu tacliimi atashahudi ataxyaadka in eh, dadka la baro ka tacliimi suurati suurada baritaankeeda oo kale oo meel quraan quraan ka mid ah ayuu baabkan u baab yahay sida suurad qur-aanka laisu baro qul huwaloo kale in taxyaadka in laisu baro loo bahan yahay ayuu baabkan u baab yahay xadid kun laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa waxaad arkaysaan ikhwaani kiraam oo dhab ah dad akhyaar ah oo ahlu salaad ah oona taxiyaadka aqoonin dadkeena soomaalida waxaa weeyaan safiinaha qofka aan loo dhigin safiinaha loo dhiga ma garateen fiqigii shaaficiga ahay oo laga soo guuriyoo baalacadka laga soo aaday waxay noqonaysaa in <laughs> waxyaabaha yaryar aqala shay kuwan yar oo muxuu ahaa in dadka la baro hadda dugsiyada qur-aanka waxyaabaha fiican oo runta ka jira oo aad ku qiimaha badan waxaa ka mid ah ilmaha haddii ilaahay macalin dugsi qur-aan hore saala xambaarsan la helo macalinka mogtahay waa laba macalimiinta waa laba qaybood nin waa nin shaqaysana oo xamaalana oo mishaarkiisa iyo kirihiisa guriga iyo danihiisa iyo inuu helo ay asaas u tahay ninna waxaa saas u ah diinta ilaahay dadka gaarsii khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu kaasuu ku dhegan yahy gowsdameedku ku hayaa wixii khayr ahoo ka imaado ma lahna alaalan ayiban isago ayuu daldali so sida ma ninkaas marka risaala leeyahay risaalada marka wuxuu rabaa qofkan inuu isaga qofk inuu macalinkaas inuu faatixadii canigu baro si intuu canigaas nool yahay salaada dukanaya jirkeed asna uu qayb ugu helo wuxuu barayaa ataxiyaadkii intuu ataxiyaadku atiyaadsana intuu nool yahay inuu wuxuu barayaa caqiidadii intuu nool yahay caqiidadaas uu ku camal falaa inuu adkaartii sabaxda ayuu bari adkaarulmasa ayuu bari wuxuu rabaa intaas ajirki intuu nool yahay ilmahaas kunka ah ama boqolka ah ama labaatanka ah ama tobanka ah ama kowga ah inta ay nool yihiin in ajarkoodii uu helo inta ay bareen ajarkoodii uu kasii hela halkaasaa marka uu tooganaya kaas safkana lagu wada jiraa ninna waxaa joogaa carshiga iyo meel wuxuu joogaa man bihi caliim midna dhoobada isli iyo muxu mataarood yuu saas u faraynaya ma jirtaa ma jirta xaqiiqaba marka waa sidaas camal kastoo la qabto cid kastoo haysa saas loo kala duwany waxaa lagu kala tagayna inama alacmaalu biاniyaat marka ataxiyaadka marka dadka sida suurada in loo bara dugsiyada qurana marka qaar waxaa jira macalimiina oo mabaadida shareecado dhan bara ilmaha mabaadi bilowga shareecado dhan waxay barayaan eh, fiqiga mabaadiisu baraya salaadii iyo soonkii iyo eh, ahaaradii iyo wixii oo kooban ayuu baraya wuxuu barayaa mabaadi siira siirada nabigana sal l slm alcahd اlmaki wاlmadani oo kooban iyo jaahiliyada intii ayuu barayaa tawxiidkii ayuu barayaa canugaas markuu qur-aanka dhammayna isagoo ilaahaygiisa yaqaano oo nabigiisa yaqaano sal اla alay slam oo diintiisa yaqaano oo wuxuu ilaahay la hortegi lahaa ay u dhamaystiran yihiin ayuu qur-aanka dhamaynaya midna lafdiga qur-aanka diintu u yaqaana lafdiga qur-aanka waxaan ahayn cag uma saaray isagoo marka angegan hooyadii aqoon ma laha guri uh, u keentay aabbihii u keenay aqoon ma laha iskuuluu dhiganayaa adigaa lagugu ammaanaysta adigana lafdiga qur-aanka ayaad bartay arrinta iyada ka warrama ikhwaani hawshaas waxay noqonaysaa hawl mas-uuliyad qiyaama wa xaqiiqa qofka in la weydiina shaki ma laha isagana wuxuu kuleeyahy qofkan waa iska caama islaanta waxba ma taqaana aabi waxma yaqaan wuxuu kuleeyahy aniga wiilki maalinti aad muxuu ahay aad indhaha kala furayba ood aabay hooya bartayba macallan ugeyba dugsiga qur-aankaad dhigana bas saasuu kule abadan nin baa maandhood a muxuu ahaa aan wada hadalnay wuxuu yidhi waxaan u guuri xaafad fog oo meelahaasa markaasaan ku dha war xaafadda dugsi qur-aan maku yeelaa mayu yidhi haye madarse islaam maku taallaa maya haye masaajid lagu dukada maku yeelaa hal kilomitr ijru hal kilomitr hal kilomitr miqaawa taqriiban waa meeshaan isagshantri meel ku dhow markaasaan ku idhi ma halkaanaad joogtaa ood waxaa weeyaan nairobi ku noosha ood meel gaala ay deganta aad tagtay ood waxaa weeyaan dugsi ilmahada meel ay ku yeela aadan geynin oo meel madrase ay ku taalla oo diinta ilah lagu bara aadan geynin wixii kuu soo baxa marka ood beerata aday ku taallaa wixii kuu soo baxa aday ku taallaa ninka markaasa wuxuu yidhi mayo mayo dhib ma lahu ilmaha diin waaba dhammaynadahay diin o dhan waa dhammayn haye maalinta ay muxuu ahaa ay hadal barteen ba macaldugsi anugu qur-aanka laba jeer dhameeya intaasba marka aakhira la tagaa ninkaasa laga yaaba ilma labada cunug waxaa laga yaabaa aakhira inay la tagaan ilahay la hor tagaan intii macalinkuu soo baray oo qur-aanka ayd bas haddii macallinkaas marka macallin risaalo aan xambaarsayn u yaho iska xamaala ay ka tahay muxuu barayaa lafdigaas qur-aanku barayaa qiyaamana alla wuxuu la hortagayaa lafdiga qur-aanka oo macaani uusan aqoon oo ataxyaad uusan aqoon oo adkaar samc uusan aqoon adkaar masa u aqoon oo shuruud salaad uusan aqoon oo mubtilaat salaad uusan aqoon oo arkaan uusan aqoonin oo xaqulwaalidayn usan aqoon oo xaquljaar uusan aqoonin diintu uba dhamey anugi aidku hadda dhamaynaa secondary galaya waxaa kada jaamacadu galay wuu amaalinaya marka ilaa ka dhinto marka arrinta ayada runtii waa iska imtiaan waa yahay nasal allah salaam walcaafiya baab tahay tacliim tashahudkaan ku jirnay xadidkan laba boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai alي amat lla akhbarana أحمد بن سليمان الرhاwي wa ثiqة xاaفظ qال xadثna يحيى بن آdم أبو زكريا ثiqة xاaفظ فاضل qال xadثna cبدالرحمن بن حmayd الكوفي waxaa weeyaan waa ثiqة qال xadثna أبو الزبير محamed بن مسلم تdrس waa صدوq صدوq maxa u raacsan يudلس عن طاوuس iبن kaysاn waa xorowga ibn cabaas ahaa ibn cabaas radi allahu taala anuma taawus waxaa weeyaan ragga ibn cabaas rag wax baraya ayuu ka mid ahaa markaas uu leeyahay xerowga <laughs> ku xiraya uu dabraya dabar io jeeraarin laguhu ka xiraya meel buu ku xiri ilaa uu muxuu ah xifdiyo wixii aad u diray tafsiirkii iyo axaadiistii iyo qur-aankii iyo way jeeraarsananayaan waa raggii mxuu ahaa cabdillahi bin cabaas uu cilmi ka soo derajiyey raimah ramatan waasica waradia allahu an cabas an abih qala cabdillahi bin cabaas kaana wuxuu ad rasul rasulka sl slam yucallimuna mid bara tashahud ataxiyaadka kamaa yucallimuna siduu noo bara asuurata suurad min alqur'an quraan ka mid sida suuradda qur-aanka ad noo bara noo bari jiray dadka weynaaday carabkooda u weynaaday oo ataxiyaadka aan aqoonin oo waxaa weeyaan aanan arkaanta salaada aqoonin oon shuruudda salaada aqoonin ilahay inta ay ka cabsadaan subxana wa tacaala war u jeesta kama xishoonayn bini aadamka waktigaan jooga inuu intuu meesha taga maxwal umiya ama meelahan oo la yidhaahda maay dhhe waxay dhihi jireen tacliintan oday dadka maaa lagu dhihi jira swaxiliga adult adultga muxuu ahaa in la tago oo e, e b b c c d e e f y h dad odayaal ah oo iyo islaamo weyn oo waxaad arkaysaa e, qaylina markaad khaasatan aad tagto meelahan oo magaalooyinkan e, ka baxsan kuwaan hataa wa jiraan inta laftirkeeda waa jiraan collejadan waaan dad weyn aad arkaysaa oo wada safar haddaad colleejyada had la furur tagtaan dad weyn E, e, v b c c one two three four five ayaad arkaysaa ma kaxishoonayaan laakiin inuu yidhahdo alif wax male ba hooskaale alifun baaun taaun intuu saa u fiiriye kadib inuu yihahdo a b h ja inuu dhaha wuu kaxishoonaa anuu intaan leeg carabkayga weynaado kudhihi carabkaygaa weynaada oo kanba a b c d-ga arabka uu yaryahay kan arabkiisa maxaa weynay laa ilaaha illa waxaa ka baqaya in la dhaha ninkii aad taqaaneen oo akhyaarta ahaa oo culimada ahaa oo noocaas ay odayga ahay oo safka hore ku jiray ayaa meesha alif ba la taagan intaasu ka baqaya war taabceeb ma ahan cilmi barasha meeshaan waxaad nala joogta masjidka anaan joogna waxaad nala joogna nin akhyaar ah od wada taqaanaan kulligiin wixii ah masjidka alif waxmaliyo halkaa ka bilaaba dhowr sano ka hore dhowr sano xataa maba dhama wax yar alif ba ta sa jim karoonaha intaan la gaarin kahor qur-aanka khatimay weliba tafsiirku bilaaba tafsiirku markii ugu dambeysay beryaha ma aqaano makaroona naga carabeel o aaday markin ala soo celiyay mise waa safkan muxuu ahaa safkan la kala fogaadiyo la cararay waa taqaanaa ragga aad ba u taqaanaa ya dadku gaarsiiya dadka hala gaarsiiyo in muxuu ahaa meesha aad jirteen oo oo waxaa weeyaan nala taraaray u sheega oo hadda wa mxuu ahaa dadka in la celin waayo alcumuum marka waxaa weeyaan tacliimta marka waa muhiim qofka inuu mxuu aha waxyaabahaas barto anigoo xaaji hebel anigoo sheikh anigoo oday hebel ah inaad dhahdo ma ahan arrintaa halis waa waa la isweydiin doonaa waxyaabaha ka mid ah nawaaqid alislaamka nawaaqid alislaamka islamid waxyaabaha buriya waxaa ka mid ah qofka inuu diinta ilaahay barashadeeda dan ka lahayn nawaaqid alislaamka kamidta waxyaaba islamida buriya ka midta abadan danka malaha inuu barto siduu rabo iskaga cibaadaysana nawaaqid alislaamka ay ka midta dembi yar waxa ma aha marka arrinta ayada ah aad ha looga taxadiro aad ha looga taxadiro jasakum allah khayran yahay baabun kayfa tashahud see loo ataxiyaadsadaa ayuu baabkan u baabiyay xadid kun laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadid saxiix qaali ibn sa'id akhbarna qutayb ibn sa'id qaala xadathana al-fudayl wa huwa min ciyaad waa imaamkii caabidka ahaa an acmash sulaym bn hiraan an shaqiiq bni slma shaqiiq bnu slma waa abu waa'il can cabdillaah ibnu mascuudin radi allah ta qa abdillah bn mascuud kaana wuxuu aday rasul rasulka sl slm ama qaala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm ina allaha alla weyne caza wajal huwa salaam isaga yaa salaam ah faida qacada od u fariisa axadukum midkiin falyaqul ha yihahda altaxiyaatu lilah wاsalawaatu wاayibaat salaadyaala iyo wanaagyaala iyo taxiyaadoo dhanba salaamyaalo dhanba ilahay baa iskala ataxiyaatu lilah wالsalaatu wالطayibaat aلsalaamu calayka ayuha الnabiy nabi allow alayh slat slam dushaada nabadgelya allah yeela iyo waraxmat ullahi naxariista aleh wabarakaatu barakadiisa assalaamu nabadgelya calayna dushanaga allah yeela wacalaa cibaad illahi addoomaha alle asaalixiin ee suban ashhadu waxaa maqaadka an laa ilaha ila xaqlu cabdina sujud ila allah alla weyne mooyane wa ashhadu waxaa maqaadka ana muxameda nabi moxameda cabduhu allah addoonkiisa inuu rasuulu rasuulkiisa uma intaa kadibna liyatakhayar ha doorta bacda dalika min alkalaami hadalka ka doorta maashaa wuxuu doono kalaam wuxuu la jeeda iyo ducaa kalaamka bimacnaa waa iطlaaqu اlkuli wa iraadat aljuz alkalaam bimacna ducaa sidaa weyaan nawcu aakhara min atashahud nooc kale ataxiyaadka iyo baabkan u baabay xadidka kun laba boqol iyo iyo sideetanaad una dambeya cashirka insha allah tabarak wa tacala akhbarna moxamed bashaar bundar weeyaan waa iqatu xaafid qaala xadaثana yaxmed saciid alqaطaan iqatu habtun xuja can hishaam adustawaa'i waa iqatun waa sambar iqatun maxaa u taqaanaan habt can qataada bn dacamata saduusi اlbasri isna waa taqaan iqatun habtun yudalis xadiidku waa la taxwiiliyey ama sanadka wa ambana moxamed muana moxamed اmuhanى alcanazi waa iqaة xaafid qala xadaثana yaxya bn saciid اlqaطan qala xadaثana hishaam adstawai weyaan qaala xadaثana qataada ibn dacama can yunis ibn jubayr waa iqa can xiطaan ibn cabdilah waa iqa ana alashcariya cabdulahi bn qays alashcari radia اlahu ta arda qala wuxuu yidhi ina rasu rasulka sal slm khaabana wuu noo khudbeeyey facallamnaa wuxuuna baray sunatana sunnadan ayuuna baray wa bayana lana sanatana salaadana inuu noo caddeeyey faqaala nabigan wuxuu yihi sal lla slm idaa qumtum haddii aad u istaagtaan ila salaati salaada faaqimu suhuufakum safaftiin hagaajiya oo toosiya uma intaa kadibna liyaumakum imaamha idiin noqda axadukum midkiin faidaa kabara allah akbar haduu yidha ninka imaamka fakabiruu adinkana allah akbar dhaha wإida qaal haduu yihah walaaalina walaالdaaliina markuu yidhahdo faquluu waxaad tirahdaan aamiin dhah weyaan istajib yujibkum ullah allo weyn ha idinka ajiiba waa idinka yeela weyaan ducadaas qiimaha badan oo faatixada oo ilaahay subxaana wa tacaala uu weliba ballan qaaday inuu ajiibo ayaa aamintaas waxay u noqonaysaa inuu alla ajiibo subxana wa tacaala uma intaa kadibna idaa kabara markuu allah akbar yihah warakac u rukuuca fakabiruu alla akbar dhah warkucu adinka rukuuca weeyaan fa ina alimaama imaamka yarkacu rukuuca qablakum hortiin oo yarfacu qablakum hortiin ayuu muxuu ahaa eh, madax soo qaadi qaala nabiyullahi nabigaale wuxuu yidhi sal slm fatilka bitilka taas taasay u dhigantaa yacnii rukuucda asaga u rukuucay tiinna u dhigmaysaa tiinna u dhigmi tiisna waa isu dhigmayaan weyaan fatilka bitilka waidaa qaal haduu yidha samica allahu liman xamidahu hadduu yidhahdana alweynu uu maqlaa wuuna ajiiba qofka ku mahadiya faqul waxaad tidhahan allahuma allahu rabbana rabbiganago laka alxamdu mahaddaa kuu sugnaatay fa ina allaha qaala wuxuu yidhi calaa lisaan nabiyi nabigiisa carabkiisa wuxuu ku yidhi samic allahu liman xamidahu alla weyne subxaana watacala qofkii mahadiyo wuu maqlaa wuuna ajiiba uma intaa kadib idaa kabara hadduu alla akbar yih wasajada u fakabiru adinkana alla akbar dhah wasiduu sujuuda faina alimaam maamku yasidu sujuuda qablakum hortiin wayarfacu qablakum qaala nabiy llahi nabig al wuxu yih sal slm fatilka bitilka taas taasay u dhigantaa weeyaan waidaa kaana hadduu ahaada cinda alqacda fadhiga markuu halkaas jooga falyakun ahaada min qowli axadikum midkiin orahdiisa ama hadalkiisa an yaquula inuu yihah ha ahaado altaxiyaatu alطayibaatu alsalawaatu lilah altaxiyaatu salaamyaala alطayibaatu wanaagyaala alsalawaatu salaadyaala lilah alweyna ay u sugnaatay subxaana wa tacaala السلام نبدل عليك دشاد الله يا أيها النبي نبي الله ورحمة الله وبركاته السلام نبدل علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله مصطفى